alxamdu lilaah rabb alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wsallama tasliima kaiira xadiiska sagaal iyo konton can ibni cumara qaala kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii fi safari calaa raaxilatih cabdullaahi ibni cumar waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yusallii mid tukada fi safari safarka gudihiisa ama socdaalka ama sadcaalka gudihiisa wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi daabaddiisa korkeeda ayuu ku markuu safar yahay xayu tawajahat bihi meeshay ula jeesato u tukan jiray ama xagga qiblada ha noqoto ama gees kale ha noqoto yuumiu iimaaan waxaa laga bedelay yusali yuumiu wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mid markaa ishaaro tilmaamo iimaaan tilmaam buu tilmaami jiray rukuucda iyo sujuudda salaata leyli salaadda habeenka la tukada ee sunnayaasha ah waxaa ka fiican wejiga beddelka ah way banneeyeen culammadu ye in markaa laga dhigo xaal wuxuu safarka gudihiisa eh, ku tukan jiray daabadiisa korkeeda meeshay ula jeesataba yuumi oo xaalu ishaarayo tilmaamayo iimaaan tilmaan u tilmaamayo labada weji wejigaasaa fiican in xaal laga dhigo marka wuxuu tilmaamayaa rukuucdii iyo sujuuddii ayuu ishaaraya tilmaamaya oo madaxa hoos u dhigaya mm. ila alfaraa'ida laakina alfaraa'ida ha yeeshe farallada iyada marka iyaga kuma tukan jirin daabadda korkeeda ee waa ka degi jiray dhulku ku tukan jiray wa yuutiru calaa raaxilatih nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kuwii witriyeysan jiray oo salaadda witriga habeenkii la tukado ayuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi daabadiisa korkeeda iyadoo la soconaysa xadiiskana muslimna waa la soo wariyey oo bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha sunnayaasha ah inuu daabadda korkeeda ku tukan jiray markuu safarka yahay ama socdaalka yahay farallada nabigu calayhi salaatu wasalaam marna ma dhicin inuu daabadda korkeeda ku tukaday ma dhicin laakiin salaadaha sunnayaasha ayuu ku tukan jiray ruuxa markaa musaafirka ahina ee socdaalka ahina sunnayaal badan markaa lama imanaayo khaas ahaan maalintii sidaas aawadeed baa habeenka la soo gaar yeelay waayo sunankii rawaatibta ahaa ee duhurka iyo yacni markaa waxa la tukanaayey ama qabli ama bacdi ama marka waxa weeye casarka haddii la yidhaahdo sunna ka horeeye marka la yidhahdo calaa qowl adu kolley mu'akad ma ahe raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan xadiiska culamada qaarkood baa quweeyey qaar daciifinayaana waa jiraan iyo bayna kulli adaanayni salaa marka waxa weeye lama soo naqlin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu safar ku tukan jiray saas aaweed baa salaadihii habeenkii lasoo gaar yeelay waxaa loo jeedaa qiyaamu leylkii iyo waxa weeye waxaa loo jeedaa witrigii witriga iyo qiyaamu leylka saas aawadeed ayaa cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaan jiray sunnayaasha kale mid aan la iman waxaa kaloo soo gelaya sunnaha subxii ka horeeya mala maalin bay iyadu xisaabsan tahay marka culamada qaar waxay odhanayaan salaatal leyli baa la yidhi sunnayaasha maalintuna waa la mid calaa kulli xaal sunnayaashii maalinteed dee nebigu tukan jiray waxa weeye inay la mid tahay ishkaal maleh ishkaal ma leh marka cabdullahi bnu cumar markii lagu yidhi maxaad sunayaasha u tukan weyday yani markaanaad safarka tahay maxaad u tukan weyday sunnayaasha wuxuu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baan intaba la safray buu ihi sunnayaasha ee duhurka ka horeeya ama ka dambeeya kuwaasoo kale nebiga iyo abubakar iyo cumar midna ma tukan jirin midna ma tukan jirin oo mid markaa nebiga iyo khulafadaasi ay tukan jireen ma aha ya haddaan tukan lahaa markaa sunnayaashaana salaadda waa dhammaystiri lahaa marka salaaddii maadaama ruksada aan qaatay waan aan qasrinayo gaabinayo dee inaan marka waxa sunnayaal kale la imaado dee markaa waafiqi mayso macna noocaasa ayuu marka yidhi cabdullaahi ibnu cumar uu yidhi fuqahadu way isku khilaafeen sunnayaasha kale rawaatibta ah, ma lala imanaya ma la samaynaya marka safarka la yahay mise lala iman maayo khilaaf baa ku jira culamada dhexdooda laakiin adigu calaa kulli xaal waxaa qawiisan inaan marka waxa weeye sunnayaasha duhurka ka horreeya ama ka dambeeya ama sunnayaasha kale rawaatibta ah inaan la samaynaynin ayaa markaa arjax ah laakiin markaa sunnaha subaxa ka horeeya iyo sunnaha witriga ah iyo qiyaamu leylko iyadana wakhtiyada qaarkood in la sameeyo ay mashruuc tahay oo ay markaa waxaa samayn jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam samayn jiray ama saxaabadu marka ay samayn jireen iyadoo nebigu la socdo tan noocaasi marka iyadu waa ka hadhan tahay oo sunnaha subaxa ka horeeya iyo witriga nebigu marna kama tegi jirin laa xadaran walaa safaran maruu socdaal yahay iyo maruu neg yahay marnaba kama tegi jirin marnaba kama tegi jirin waxaa laga qaadanayaa sunnaha sunnayaasha marka la tukanaayo in daabadda korkeeda lagu sunnaysan karo haddii socdaal la yahay oo safar la yahay waxay yidhaahdaan culammadu marka la xidhanayo ayaa loo xidhanayaa qiblada inta loo jeediyo sida sunnada ku soo aroortay dabeedna marka la xidho ayaa dabeed marka waxaweye geestu u socdo de marka ula soconaya oo xaggii qiblada inuu markii ula sii jeedaa ma saarna waa ka dhacaysa markaa qibladu xadiiskuna waa tilmaamaya xayu tawajahat bihi laakiin waxaa soo arooray inuu ku xidhan jiray isagoo marka hore qiblada u jeeda kadib baa dabeed markaa waxa uu socon jiray oo korkiisa uu sunnihii kusii wadan jiray korkeeda kusii wadan jiray sunnihii geestay ula jeesataba isagoo markaa sunnihii wata rukuucda iyo sujuudda nebigu calayhi salaatu wasalaam daabbaddii isagoo kor saaran ayuu markaa tilmaami jiray oo madaxa fororin jiray marka iimaaga marka la samaynayona sujuudda tilmaanta la tilmaamaya aad looga hoosaysiinayaa rukuucda waayo sujuudda iyo rukuucda dee waxaa hooseysay sujuuddaa hooseysay saas aawadeed ishaarada hoos baa loo wadayaa khaas ahaan markaa waxaa sujuudda waa in ishaarada la tilmaamaya ay ka sii hoosayso oo bilmunaasaba dadka qaarkooda ku tukanaya kuraasta iyo ku tukanayaa istaagi kari waayey ee cudurdaar ka haystaa wakhtiga ay ishaarayaan oo tilmaamayaan rukuucda iyo sujuudda waa in dee markaa waxa weeye madaxuna ayn saa yaro odhane waa in xoog ay u ishaaraan tilmaanta waa inay xoog noqotaa oo waxa weeye markaa rukuucdana hoos u ishaaraan sujuuddana ka sii hoosaysiyaan intuu awoodi karo ya ishaarada khafiifa sidan wayna noqon waa inuu markaa intuu wadi karo yani markaa foorarinta markaa madaxiisa uu foorarinayo ya iyo jirkiisa hoos u dhigayo waa intu marka wayna hoos u wada walow haba keensato markaysa marka waxaan yani inuu calooshiisa ku dhajiyo yani markaa bawdadiisa ku dhajiye marka taasna waxa weeye sida loo baahan yahay saas yadaa weeye hadduu marka awoodi karaayo waa inuu saas yadaa yeelaa xaaladda uu cudurdaar ka haysto xadiis baana kusoo aroray sheegaya inuu sujuudda ka yeelo mid ka hoosaysa rukuucda inuu sidaas ka yeelo riwaayo sheegaysaana waa soo aroortay oo caynkaas iyadaa tilmaamaysa waxaa laga qaadanayaa oo kale farallada habeen iyo maalinba goortii la tukanayo in iyaga aan lagu tukanayn daabadda korkeeda waayo nebigu kuma tukan calayhi salaatu wasalaam daabaddan marka laga hadlaayo waxaa soo gelaya wixii kale rakuub laga dhigtaana waa soo gelaya sida gaarhigoo kale haddii lala socdo oo sunnayaashii gaadhiga korkiisa waa la iskaga tukan karaa ya culamada qaarkood waxay leeyihin xataa haddii waxa qibladu u suwargeli weydo marka hore inuu xidho waxa weye halkiisa sidiisu ku xidhanaya geestay ula jeedo waayo dee gaadhigii isagu khiyaarkiisa ma hayo yani waxaa laga yaabaa dee in markaa cid kale wado laakiin marka uu isagu wado dee intuu u jeediyo oo ku xidho dabeedna marka waxaweyn hasoo hasoo leexiyo geestu u socday markaa ha u socdo dabeedna markaa sidaa ku wado yani caynkaa ha sameeyo waaya gaadhiga hadduu isu taagi waayo salaadana uu ka baqaayo wakhtigeedu inuu baxo xaaladdaa wuxuu noqonayaa cudurdaar buu helaya waxay noqonaysaa inuu korka gaadhiga ku tukado faralkii cudurdaarka daraaddeed ama daruurada keensata haddii gaadhigii loo joojinaayo faralka waa in dee asalku waa in dhulka lagu tukado marka waa inuu dhulka u tukadaa si kale ma jirto ama de isagu wato ama loo joojinayo laga aqbalay ya hadday noqoto marka waxa weeye gaadhigii inaan loo joojinaynin cid ka yeelaysana aanu jirin hadduu salaaddii filayo inuu ka gaadho hadhow marka waxa weeye meesha uu tegayo ama uu istaagayo amaba uu ku degayo yacni xilligii salaaddu iyadoo joogto uu gaadhayo dee markaasuu dibdhigaya hadduu isleeyahay waxa weye xilligii salaadda kaa baxaya gaadhiga korkiisa siday ugu suuragal tahay inuu u tukado ayuu u tukanayaa ishaarada ayaa tilmaantaasaan u samaynaya caynkaasu ku taana saas yadaa waxaa laga qaadanayaa sida nebigu sala allahu aleyh wasalam ugu dadaalayey cibaadada khaas ahaan witriga iyo waxaweye sunnayaasha habeenkii sida ugu dadaalaya laga qaadanaya oo isagoo safar u yahay isagoo daabad u saaran yahay aanu markaa ka tegayn oo u ilaalinayo xadiiska lixdan can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sala allahu aley wasalam nabigu wuxuu yidhi laa taquumu asaacatu xataa yuqbada alcilmu qiyaamadu kici mayso xataa yuqbad alcilmu ilaa cilmiga la qabto qiyaamadu kici mayso qiyaamadu kici ilaa cilmiga la qabto waxaana lagu qabanayaa in culammadu dhimato oo dadkii cilmiga yaqaanay ay dhintaan ayaa cilmiga lagu qabanaya wa taksura azalaazil gariirkuna ilaa uu farabato dhulgariirku ilaa uu farabato wa azamaan wakhtiguna ilaa uu isu dhowaado wa tadhar alfitan fitanku ilaa ay muuqdaan oo soo daahiraan wayaksura alharju dilkuna ilaa uu bato wa huwa alqatlu harjigu waxa weeye waa dilka weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waa fasira xataa yaksura fiikum almaalu fayafiid ilaa uu badanayo fiikum dhexdiinna almaalu xooluhu u badanayo oo fayafiida yacni xoolahaasi marka ay burqanayaan yani marka waxa weeye mid fara badan oo aada u socnayih marka la nasbiyo waxay noqonaysaa in yaksura ay ku cadfanta waana sida fiican saas ajwad ah weji kaloo rafcaana waa banneeyeen fa huwa yafiid in la yidhaahdo yacni xoolahaas isagu waa burqanaya maalku laakiin wejiga fiican waa wejiga cadafka ay markaa la yidhaahdo fa yafiida xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey labadu isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa qiyaamadu kicitaankay kacaysaa in umuurahan ilaaba ilaa ka horraynayaan oo ilaa calaamaadkan la arko inaan qiyaamadu kacayn qiyaamadu waxay leedahay calaamaad bay leedahay ka soo horeeya si ay dadku ugu aqoonsadaan hmm. calaamaadkaasi way fara badan yihiin waxay u qaybsamaan calaamaad waaweyn iyo calaamaad yaryar calaamaadka yaryar waxay u qaybsamaan qaar dhacay oo dhammaaday iyo qaar dhacay oo laakiin weli socda aan dhammaystirankiina gaadhin iyo kamaalkii iyo qaar aan weli dhicin intaasoo qaybood bay u qaybsamaan calaamaadka waaweyni waa toban tobankaa calaamadooda waaweyn iyagu waa hadhan yihiin wax ka midi may dhicin ya waxaa ka mida qiiqa marka waxa weeye dee dhulkaba qarinaya ya fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin qiiqaasaa ka mida daabaddaa ka mida marka waxae soo baxaysa oo afar adin ku soconaysa oo dadkana la hadlaysa akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum yacni aayaddu ay sheegaysa aayatu namli ay tilmaamaysa hmm. xadiiskii muslimna waa ku soo arooray ya xadiis kaleba waxaa ka mida dajaal baa ka mida dajaal cawar ayaa ka mid a ciisa bnu maryam inuu soo degaa ka mid a yajuuji majuuji inay soo baxaan baa ka mid a qoraxdu inay galbeed ka soo baxdaa ka mid a qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo ayaa markaa ka mid a waxaa ka mid a saddex dhulgo oo meel markaa bari ah iyo meel galbeed ah iyo meel jasiiratulcarab ah inay go'ayaanoo dhulku la go'ayo waa saddex calaamadood kala duwan waxaa ugu dambaysa dab ka soo bixi doona cadan oo deedna dadka dabada ka duubaya oo ulaya dadkao dhan buu kaxaynaya xagga iyo shaam baa loo kaxaynaya dabkaasi marka waa ballaaranaya marka dambe intuu halkaa ka soo baxo ayuu ballaaranaya dabeedna marka waxa intuu ballaadho ayuu dadka soo kaxaynaya markay dadkii arkaan dabka kusoo socdo qolo waliba hore iga soconays laakiin wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba xilli inuu ka joogaayo marka waxa weeye duhurkii ay yaro nasanayaan iyo marka habeenkii ay seexanayaan inta kale dabadu kaga jira waa kaxayna calaamaadkaa waaweyn iyagu waa hadhan yihiin wax ka mid ma dhicin waa wada waa calaamaad harhsan wey calaamaadkii yaryaraa qaar ka mida kuwan weeye qiyaamadu kicimayso ilaa cilmiga la qabto oo cilmigu yaraado culammadu dhimato ya cilmigana waxa lagu qabanaya dhimashada culammadu dhimato sida xadiiskii marka waxa inu sheegaayey ina allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazicu min alcibaad walakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan alxadiis gariirku ilaa uu farabato oo gariirku uu ziyaado noqdo oo soo kordho ya waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada gariiradu hadda waa dhacaan yani waxa weeyaan qaarkood weliba fulkaanayaal baa raaca qaarkoodna ma raacaan yani labada nooc ba waa leedahay wakhtigu ilaa isu dhowaado barakada ku kugu dhaafay wakhtigu aad garanayn barakadaa laga siibayay ya barakadiisii baa yaraanaysa markaasaa wax alla wax la qabsaday oo weyniyadayna jirin baa wakhtigiiba tegaya xadiis kaleoo muslim saxiixa kusoo wariyaa sheegaya yani harjigaa badanaya dilka xataa laa yadri alqaatilu fiima qatal wala almaqtuulu fiima qutil ilaa aanu garanayn ka wax dilay maxaad ku dishay war dishay maxaad ku dishay ka la dilayna aanu garanayn maxaa lagu dilay yani siduu dilku u fara badanayo heerkaa ilaa ay gaadhayso heerkaa ilaa ay gaadhayso waxaa ka mida xooluhu inay farabataan oo dabeedna markaa ay burqadaan waxaaba soo aroortay in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam arladu inay soo tuurayso kunuusteeda oo waxa weeye markaa bannaanka iyadoo taalluun la arkayo dahabkiisaa loo guranayo dabeedna sadaqadii lala wareego laysaa cid siiya dabeedna cid aqbasha la waayayo haddaad shalay ii keeni lahayd waa kaa qaadan lahaa shalay haddaad ii keeni lahayd waa kaa qaadan lahaa la yidhaha macluumaad cajiiba ah xadiiska koob iyo lixdan can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaala qaala liya nabiyu sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni camr wuxuu yidhi nabigu wuxuu igu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alam ukhbar annaka taquumu alleyla wa tasuumu annahaar miyaan lay sheegin oo layga warramin alam ukhbar muhayaru siiqu binaysiin annaka taquumu alleyl inaad adigu habeenkii kacdo wa tasuumu annahaar maalintiina inaad soonto miyaan lay sheegin oo habeen oo dhan aad cibaado u taagan tahay maalin oo dhan aad soomanta qultu wuxuu yidhi innii afcalu dalik sidaa waa yeelaa qaala wuxuu ihi fa innaka idaa facalta dalika hajamat caynuk adigu haddaad sidaa yeesho indhahaagu waxa weeye way godmayaanoo waa daciifayaan yacni waa gurayaanoo maxaa ka yaraanaya markaa waxa yani biyaha ka yaraanaya dabeedna waa daciifayaan indhuhu waxay wax ku arkayaan waxaa ka qayb qaadanaya dee ilmada markaa ku taagan laakiin hadday markaa qallasho waxa weeye dacfigii baa markaa ku imanay ya marka qofkii waa markuu daciifo indhihiisu waxay noqonayaan qaar god ka soo jiida ya ayay noqonayaan waana daciifayaan hajamat caynuka indhahaagii waa daciifayaan oo qaar god ka soo jeeday noqonayaan wa nafihat nafsuka naftaaduna waxa weeye waa waa tabcaamaysa waa daaraysa waa tabcaamaysa wa ina linafsika calayka xaqan naftaada waxaa u sugnaaday korkaaga xaq baa ugu sugnaaday naftu xaq bay kugu leedahay waliahlika calayka xaqan ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahy fasum soon maalmaha qaarkood wa aftir afur maalmaha qaarkood wa qum istaagoo cibaado u kac qiyaamu leyl wakhtiye habeenkii ka mid a yacni qadar habeenkii ka mid a qadar habeenkii ka mid a ma inuu habeenna ka tegayo habeenna samaynaaye waxaa laga tilmaamaya bacd alleyl fii bacdi alleyl habeenkii wax ka mida kac wa nam seexo ay fii bacdi leyl habeenkii wax ka midana sixo habeenkii wax ka midana sixo xadiiskani sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay cabdullaahi ibnu camrin wuxuu yidhi aabbahay baa gabadh quraysh ka mida ii guuriyey gabadh quraysh ka dhalatay ayaa aabbahay ii guuriyey buui markaasaan gabadhiiba xaggeeda eegi waayey buui qiyaamuleyl baan ku mashquulay buui inaan habeenkii iska tukado maalintiina soomo ya markii saasi dhacday ayuu markaa waxa weeye markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iga ashkateeyey buuri aabbahay oo ihi saasaa dhacday oo dee ninkii habeenkii oo dhanna waa taagan yahay maalinoo dhanna waa suuman gabadhiina xaggeedaba eegi waa markaasaa nebigu su'aashan weydiinaya alam ukhbar annaka taquumu leyla watasuumu nahaar markuu yihi waa sameeyaana waa kaa nebigu u sheegay sida saxda ah yacnii soon ha isugu bixin maalmahoo dhan ha wada soomi yaa habeenoo dhanna markaa cibaadaha u taagnaan ee waxaweye isku qaybi qadar habeenka ka mid a kac qadar habeenka ka midana seexo maalmaha qaarkood soon maalmaha qaarna afur naftaaduna xaq buu kugu leeyahay xaqeeda gudo ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay xaqiisa sii hmm. xadiiskii salmaan muxuu sheegay faacti kula dii xaqin xaqa mid kastooo xaq u saaxiiba xaqiisa sii yani cid walba xaqeeda mari marka taas waxaa laga qaadanaya nafta in marka waxa weeye aan la dhibinoo waxayna kari karin lagu kalifin cibaadada marka la cibaadaysanaayo in waxa weye wasad kale la yimaado oo xuquuqda markaa naftana markaa la ilaaliyo haddii waxa weye qofku markaa cibaadadii dee uu aad u farabadiyo oo ku talax tago oo waxaanu kari karin oo daa'imi karin uu sameeyo marka dambe wuxuu halis u yahay inuu ka tago maxaana ka fiican inuu daa'imo walow markaa qadarku haba koobnaadabe axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wainqal camal ilahay agtiisa waxaa loogu jacayl badan yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay haba yaraadabe kaasaa markaa loogu jacayl badan yahay ilahay agtiisa loogu jecelyahy marka cid kastoo xaqlay in xaqiisa la siiya ayaa laga qaadanaya xadiiska laba iyo lixdan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala kaana rasul sala allahu alay wasalam yucallimuna alistikhaalata fi lumuuri kulliha jaabir wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yucallimunaa midna bara alistikhaaraa ilahay in la khayr weydiisto oo sida khayrka badan laga baryo fi lumuuri umuuraha gudahooda kama yucallimuna suurata min alqur'aan siduu noo beri jiray suurad qur'aanka ka mid oo kale siduu noo bari jiray si la mid a ah, ayuu istikaarada noo beri jiray ducada ilahay la khayr weydiisanaayo sida khayrka badan laga baryaayo yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ida hama axadukum bilmri markuu ku hamiyo midkiin arrin ku hamiyo hee falyarkac rakcatayni ha rukuuco laba ragcadood min hayri alfariida yacni marka labada ragcadood oo aan faral ahayn ee faral markaa ka maran suma lyaqul dabeedna ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii anigu astakhiiruka waa ku khayr weydiisanaya bicilmika cilmigaaga sababtiisaan kugu khayr weydiisanaya wa astaqdiruka waa ku awood weydiisanaya biqudratika awooddaada sababteedaan kugu awood weydiisanaya inaad i awoodsiiso oo mid awoodaaya iga yeesho wa as'aluka waan ku weydiisanaya min fadlika alcadiim fadligaaga weynada badan wax ka midna waa ku weydiisanaya fa innaka taqdiru walaa aqdir waayo adigu waad awooddaa walaa aqdiru anigu ma awoodo wa taclamu waad og tahay walaa aclamu anigu ma ogin macnaa adaa wax walba og sida khayrka badan adaa og wa anta callaamu lghuyuub wa anta adigu callaamu alghuyuub haybabka iyo waxyaalaha qarsoon kii u cilmiga badnaa baa tahay allaahumma ilaahayow in kunta taclamu haddaad tahay mid og anna hada alamra in arrinkani waa arrinku marba doonaayo istikhaarada inuu ka sameeyo uu rabo ya hadday tahay waxa weeye safar mucayan oo meel uu u safraayo wuxuu odhanaya ana safara yani marka ila kada ya ana safara ila alqaahira khayru lii fii diini wa macaashi saasoo kale odhanaya hadday tahay nooc tijaare ah tijaaradii buu sheegaya ya yani waxa weeye hadday tahay gabarh mucayana markaa guurka uu guursanayo wuxuu odhanaya heblaayo guurkan guursanaya hadduu marka alamra buu ku bedelaya haada alamra ayuu ku bedelaya marka dabeedna wixii buu marka magacaabaya sheegaya ya ana tazawujii bifulanata ya khayrun lii fii diini wa saasoo kale odhanaya gabadhina waa la mid saas leeg bay iyaduna odhanaysaa allaahumma ilaahayow in kunta haddaad tahay taclamu mid og ana hada alamra in arrinkani waa kolba arrinku istikhaarada ka samaynayo khayrun lii inuu ii khayr badan yahay fii diinii xagga diinkayga wa macaashii iyo xagga marka waxa weye macaashkayga iyo waxaan ku noolahay yani maciishadayda iyo waxaan ku noolahay noloshan adduunya gudaheeda wa caaqibati amrii iyo ciribdambeedka arrinkayga inuu ii khayr badan yahay haddaad ogtahay sidaa ku ogtahay aw qaala ama wuxuuhi waa shakun min raawiye caajili amrii wa aajilih arrinkayga ka degdegaya iyo wa aajilihii kiisa dambeeya aajilku waxa weeye wuxuu ka soo horjeedaa caajilka ya inuu ii khayr badan yahay dad ogtay ama wuxuu yidhi khayru lii fii diini wa macaashi wa amri ama wuxuu yidhi khayru lii fii caajili amrii wa aajilihi labada mid buu yidhi faqdurhu lii ilaahu ii qadar mid muqadar ii ah ka yeeq aad ii qadarto wayasirhu lii ilaahu ii fudaydi ilaahow ii fudaydi ama faqdurhu ilaahu ii awoodsii lii aniga wayasirhu ii fudaydi lii aniga uma baarik lii fiihi ilahu haddana ii barakee qadarka laftiisa culamadu waxay dhahen qudru ka soo jeedaa waatuu imaamu axmed uu yidhi alqadaru qudrat ullah qadarku waa awoodda ilaah ya yacnii awoodda ilahay uu farac ka yahi uu ka tilmaamayaayo dee ilahay wax walba inuu awoodo ayaa qadarka uu wax qadaray wax kasta qadarayna ay ka dhalatay uma baarik lii fiihi dabeedna ilahu ii barakee gudihiis albaraka min allah barakada ilahay baa haya wain kunta taclamu haddaad tahay mid og ana hada alamra in arrinkan arrinkii baa haddana magacaabaya mar labaad sharun lii inuu ii shar badan yahay ama shar leeyahay waa tidhahdo waa mujarad alwasfi uu shar leeyahay fii diini wa macaashii xagga diinkayga iyo wa macaashii waxaan ku noolahay ama waxa weeye noloshayda wa caaqibati amrii iyo celudambeedka arrinkayga inuu ii shar leeyahay haddaad og tahay aw qaala ama wuxuu yidhi caajili amri caajili amri arrinkayga kiisa degdegaya oo adduunyada ah inuu ii shar leeyahay haddaad ogtahay og tahay waa aajilihiiyo kiisa dambeeyo aakhirada ah caajilku wuxuu noqonayaa waa adduunyadii aajilkuna wuxuu noqonayaa aakhiradii marka ifii aakhiraba sidan inay shar ii leedahay haddaad ogtay marka horena waxay noqonaysaa ifii aakhiraba hadda inay ii khayr leedahay haddaad ogtay fasrifhu cannii haddaad og in ifii aakhiraba ay ii shar leeyahay fasrifhu cannii ilaahu iga leexi arrinkaa leexi cannii xaggayga ka leexi oo ha keeni wasrifnii anna i leexi canhu xaggiisa iga leexi ila anoo shaygii markaa waxa weye haddana doonaaya haddii ay noqoto aan raadinayo iyada qudheedu waa dhibe yacani niyaddaydii iyo marka ka leexiyo si kale i markaa ii leexi ya igana dabbaal isagana anna iga celi waqdur liya alkhayra xayu kaan ii qadar khayrku meeshuu ku sugan yahayba uma ardinii bihi dabeedna igu raalligeliyo mid ku raalliya ah ilaah iga yeel qaala wuxuu yidhi wa yusammi xaajatahu wuxuu magacaabayaa dantiisa ayuu magacaabaya raawigii baa markaa odhanaya yani dantiisana waa magacaabayaayo amrigaas kagama tegaayo duubduubkaase waa inuu markaa nooca uu yahay u fasiraa oo uu markaa sheegaa weeye saas yadaa wey xadiiskana bukhaari baa la gaar noqday wuxuu ka mid yahay min afraadi lbukhaari oo muslim waa kala gaar noqday culammada qaarkoodna xoogaa waa ka yara hadleen sanadka xadiiska oo markaa nin laga hadlay ku jira daraaddeed bay culamada qaar uga hadleenoo waata marka waxa weye culamada qaarkood axaadiistay qabsadeen bu ku jiraa laakiin duruq kale cala kulli xaal waa leeyahay oo dariiqyo mutacadida ayuu markaa leeyahay dariiqyadaa kale ayaa xoogaa kabaya dariiqyadaa kalea sii xoojinaya marka dee culamada badankooda waxay mareen inuu markaa sugan yahay saas yadaa bay mareen duruqo kalena waa leeyahy calaa kulli xaal oo shawaahid ah waxaanu tilmaamayaa xadiidku in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada beri jiray inay ilaahay khayr weydiistaan oo sida khayrka badan inuu u dooro inay ilaahay ka baryaan ilaahay baana wax walba og sida khayrka badan ilahay baa og marka addoonkii maadaama aanu cawaaqibta umuuraha aanu ogeyn wax badanna ka qarsoon yihiin ilaahay wax walba ogaa ayuu weydiisanayaa oo ka baryayaa sida doorka roon inuu u dooro ayuu weydiisanayaa waxaa jiri jiray wakhtiyadii hore islaamnimada ka hor intaan nebiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam inay gaaladu samayn jireen waxyaalaha ay doonayaan inay sameeyaan inay faaliyayaal u tegi jireen dabeedna faaliyaha ay weydiin jireen sida markaa u doorka roon mar labaad waxay samayn jireen inay sameeyaan tiyara ama baasaysi oo waxa ku soo baxa ay saadaal ka sameeyaan markay doonayaan safar inay galaan waxay samayn jireen shimbirgeed taagan shimbirgeed saaran bay isku soo beegi jireen dabeedna waxay eegi jireen shimbirtaasi geestay u duusho ma xagga midig bay ka martay ma xagga bidix bay ka martay markaasaa hadday xagga midig ka martayna waxay is odhan jireen waxaan waa idiin wanaagsan yahay hadday geesta bidix ka martayna waxayse odhan jireen waxaani shar buu idin leeyiy mar saddexaad waxay samayn jireen gaaladu inay sameeyaan waxa la yhaha istiqsaam bilaslaam qoryaha inay ka faashadaan yacni qoryo ayay u yimaadaan qoryahaasoo marka ay ku qoran yihiin ifcal iyo laa tafcal gacantuu gelinayaa meelay ku jiraan qori buu la soo baxaya qoriga hadday ku taallo ifcal samee waa ku tallaabsan jireen hadday ku taallo laa tafcal ha samayninna way iska dayn jireen hadduu u soo baxo kaan waxba ku oolinna way ku celin jireen waxyaalahaasoo ay gaaladii samayn jireen saddexda noocba shareecada waa lagu buriyey waa la ibtaaliyey wax baatila inay taa lagu sheegay dadkiina waa laga reebay waayo waxaasoo dhan waa shaqo shaytaan wax bannaanna maaha waa xaaraan in la faaliyo ama faaliyo loo tago faaliyaha wax la weydiiyo waa dembi kabaa'iro weyn weeye baasaysiga laftiisu waa dembi weyn oo kabaa'ira adiyaratu shirkun nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam baasaysigu waa nooc shirkiga ka mid a yani waa nooc gaalnimo ah gaalnimadii weynadee diinta si dhammaystira lagaga baxaya inay noqon be yacni nooc shirkiya weeye oo wadaajin ilaahay baa wax walba og laakiin shimbiruhu waxay ogyihiin ma jiraan waxa soo socda kama warqabaan waxaanaa kuu khayra waxani kuma khayr aha miday kaaga warramayaan ma aha mid asbaab looga dhigayna ma aha mid iyagu og yihiinna ma aha in la sameeyana ma aha waa dembi kabaa'iro weyn waxaa la mida qoryaha ay ka faarin jireen ee ay qoryaha markaa la soo bixi jireen meesha qoryuhu ku jiraan gacanta gelin jireen ta usoo baxda ay jireen bakhtiyaa nasiib hadduu usoo baxo ka markaa ay ku qoran tahay samee waxay u arki jireen khayr in la waana ku tallaabsan jireen kullu dalika shareecada waa lagu buriyey waa wax baatilaan bannaanay wa an tastaqsimuu bilaslaam man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla adilla ayaa diidayso xaaraantinimanaysa haddaba waxaa jira waxa la badiil oo shareecada marka shay lagu xaaraantinimeeyo dadkii waxaa loo yeelaa wax khayr leh wanaagsan oo isagu beddelka ah zinada markii la xaaraantinimeeyo guur baa la baneeyey haddama aragta waa badiil waa badiil saalix oo wanaagsan weeye ashyaa badan oo la xaaraantinimeeyey waxaa loo yeelay si kaloo xalaala inay sameeyaan ashyaada haddaba badiil waxaa ka ah istikhaaro istikhaaradu waa maxay ilaahay wax walba ogaabaa la weydiisanayaa sida khayrka badan inuu kuu dooro nabiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada aad buu u bari jiray oo siduu suurad qur'aana u baroo kale ayuu u bari jiray istikhaarada suurad qur'aana waxba laguma kordhiyo waase inaan waxba lagu darin wax laga bedelin sida loo qaybo mar labaadka suuraddii waa waxyi istikaaraduna waxa weye waa min allaahi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyooday sidaasoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam yani loogu sheegay nebiguna dadka u baray nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu midkiin ku hamiyo bimacnaa uu doono hamiga laba siyood baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa niyada wax la niyeeyo marna waxaa loo isticmaalaa isku qabashada shayga laysku qabto ma samaysaa mise waad iska laakiin loo badinaayo in la sameeyo badanka culammadu waxay ku fasireen hadda in niyadii looga jeedo shuraaxda bacdi aan badnayn ayaa waxay mareen in baabkiisii taradudka ah ee asalka u ahaa in lagu fasiro laakiin agsarku waxay mareen in looga jeedo hamiga hadda niyada looga jeedo iyo qasadka waxaa ka horeysa kaana rasuul lah sala allahu aleyh wasalam yucallimuna alistikhaaraa fi lumuuri riwaayaadka qaarkood waxay ku kordhinayaan kulliha nebigu wuxuuna beri jiray calayhi salaatu wasalaam istikhaarada in ilaahay khayr la weydiisto sida khayrka badan uu ku waafajiyo in laga baryo umuurta dhammaanteed fi lumuuri kulliha umuuraha dhammaantood fi lumuuri kulliha culimmadu waxay yidhaahdeen waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caam ah macnaha looga jeedaana waa khaasnimo waa macno gaar ah wixii aan la garanayn sida khayrka badan baa ilaahay la weydiisanayaa inuu sida khayrka badan ku dooro laakiin shaygii la garanaayo sida khayrka badan ama khayrku ku jiro istikhaaro laga samayn maayo saas aawoodee waxyaalaha waajibka ama waxyaalaha xaaraanta ah istikhaaro laga samayn maayo shaygu hadduu waajib yahay ma samaysaa mise ma samaysid istikhaaro kama samaynaysid waayo sida khayrka badan waa laguu sheego dee sharcigaa laguu sheegay marba haddaad ogaatay inuu waajib yahay sidii khayrka badnayd horaa lagugu dooray kuma saaro mooyaan inaad samaysaa marka shay kastoo waajiba istikhaara ma gasho shay kastoo xaaraana istikhaara ma gasho shaygu hadduu xaaraan yahay dee khayrku wuxuu ku jiraa in laga tago waajibkana khayrku wuxuu ku jiraa in la sameeyo waajibkana khayrku wuxuu ku jiraa in la sameeyo maadaama labaduba sida ay yihiin labada midnaba istikhaara gelmayso labada midnaba istikhaara gelmayso waxyaalaha makruuhaadka laftooda bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan istikhaaradu gelmaysa yidhahdaan waayo samaynta la samaynaayo dee fadiila kuma jirto in laga tago ayaa waxa weeye markaa khayrka iyo fadliga ku jira saasaa khayrka iyo fadliga ku jira ixtimaal bay leedahay haddii waxa weye laba makruuh qofku ku khasbanaado ay noqoto marka waxa weeye inuu ku khasban yahay ixtimaal waa yeelan kartaa istikaaradii waxay gelaysaa waxyaalaha mubaaxaadka ah ashyaada bannaan safar mubaaxa inuu galo yani waa geli kartaa tijaarada noocan inuu galo ama noocan inuu galo shaqada noocana inuu galo yaynan u gelin shaqaduna ay tahay wax mubaaxa ashyaada mubaaxaadka shareecada ku bannaan istikhaaradu waa gashaa waxyaalaha manduubaadkaee sunnayaasha ana hadday iscaaridaan oo ay noqoto inaanu wada samaynayn mid ahaan samaynaayo lafteeda istikhaara waa gelays laakiin shay waajib iyo shay xaaraana istikhaara ma geliso jaabir wuxuu odhanayaa nebigu wuxuu noo bari jiray calayhi salaatu wasalaam siduu suurad qur'aan ah oo kale noo baruu noo bari jiray waxay ku tusinaysaa sida nebigu ugu dadaalaayey inuu marka waxa khayraad ka baro iyo sida marka waxa weeye ummadda khayrka ula jeclaa taasay ku tusinaysaa waxay kaloo ku tusinaysaa muhimmadda ay leedahay istikhaaradu iyo la fudaydsan wax kasta oo istikhaara geli karto ruuxu waa inaan u sahlan waa inuu istikhaaradii la yimaado aanu ka tegin waxaa laga yaaba arrin fudaydsatay fudaysatay dee inay khatar weyni ku sugan tahay ya marka khayrku wuxuu ku jiraa inaad istikhaarada la timaado aanaad ka tegin oo aad loogu dadaalo umuraha in la fudaydsado ma aha waa in istikhaarada la sameeya istikhaarada waxaa laga hormarinayaa istishaaro tashi cid marka waxa ahlu ra'yi ah oo nasteexa oo lala tashado istikhaarada iyo iyo la tashiga waxaa horraysa la tashiga la tashiga marka la sameeyo dabadeed ayaa istikhaaradana la samaynaya ayaa istikhaaradan la samaynaya marka istikhaarada la samaynaayo ruuxu waa inuu niyadda khaligareeyaa naftiisu hadday si jeclayd ama u iilanaysay waa ynu ka saaraa niyada meel dhexe waa inuu istaagaa naftii waxay doonaysa inuu sameeyo oo kale ma garanaysa wuxuu niyadda ka saarayaa samayntuu doonaayay inuu sameeyo waa khaligaraynaya markuu khaligareeya isagoo niyaddii khaligareeyuu labada ragcadood tukanayaa dabeedna labada ragcadood dabadeed buu ducaysanaya ilahay baryaya laakiin iyadoo halkiisa u kirkiran tahay oo naftiisi ay markaa waxa weeye doonayso inuu sameeyo inuu yidhahdo allahuma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratik dee istikaaro dhaba maaha ya waa in niyaddii aad khali garaysaa oo naftii inay mid u iirato waa inaad ka saartaa ka bixisaa adoo meel dhex istaagay oo sida ilaahay kuu dooro raalli ku ah waa inaad ilaahay baridaa ducada markaad akhrida dabadeedna ta qalbigaaga ku soo horraan dhacda ayaa laguu dooray markaa samee adeegaysa markii hore waad khaligaraysay ta kugu soo horraan dhacda ayaad markaa la imanaysa ducadan goortuu akhrinaayo ahlucilmigu waxay yidhaahdaan jamaahiirul ahlicilmi culammada badankoodu waxay yidhaahdeen labada ragcadood marka laga baxo oo laga salaamo salaamadnaqsado dabadeed baa ducada la akhrinaya aksarka culamadu saasay yidhahdeen ha yeeshee cid aan markaa badnayn oo culammada ka mid a ibnu taymiin baabaan arkaybe wuxuu odhanayaa goorta la akhrinayaa ma atixiyaadka dabadiisa mise waa dabadii labada weji waa sheegayaa laakiin wuxuu isagu fadilayaa qabla asalaam inay tahay intaan laga salaama naqsan ataxiyaadka dabadii lagu ducaysanayo waayo maxalkaasaa maxallu ducaa aho laynagu booriyey ya uma liyatakhayyar min adducaa'i acjabahu ilayh jumhuurku waxay deliishanayaan daahirka xadiiska ayaa waafaqaya uma lyarkac rakcatayni min hayri alfariida rakcataynka dee dhammaystirmin ilaa laga salaama naqsado yacani waxba u dhiman uma lyaqul calaa kulli xaal labada mid walba waa ku ansaxaysaa laakiin agarka culammadu waxay yidhahdeen waa bacda asalaam labada ragcadood laba ragcadood oo sunna un inay yihiin ayaa la rabaa laakiin inay salaatul istikhaare gaara noqotaa sharti maaha sunno kale u tukaday waa ducadan waa dabagelin karaa sunno uu salaatul istikhaare u tukadayna waa markaa waa dabagelin karaa taana saas ducadan marka uu akhrinayaa allahuma inii astakhiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wa taclamu walaa aclam wa anta callaamu lguyuub waa tawasul lagu tawasulaayo ilaahay lagu baryaayo sifaatkiis astakhiruka bicilmik astakhiruka bicilmik cilmiga ilaahay ayuu ku tawasulaya rabbi ku baryaya cilmigaaga sababtiisaan kugu khayr weydiisanaya waxaan kugu awood weydiisanaya inaad awoodsiiso awooddaada waa tawasul sifaadkiisii sifaatkii ilaahay lagu tawasulayo oo rabbi lagu baryo wa asaluka min fadlika alcadiim fainaka taqdir walaa aqdir wa taclamu walaa aclam wa anta callaamu alghuyuub waa tawasul lagu tawasulaayo sifaadka ilaahay iyo asmaada ilaahay waayo ducadii maxaa loogu inta aan la weydiisan wixii ilaahay la weydiisanayey ducadii intaan la dhammaystirin sababta loo sheegay maxay tahay fa innaka taqdiru walaa aqdir wa taclamu walaa aclam weliba waa maqaamu tacliil waayo fa inna marka la yidhaahdo waxay faa'iidaynaysaa tacliil bay faa'idaynaysaa sababayn ya waxaa loo khayr weydiisanaya waa inuu sidan yahay waa inuu awoodo waa inuu cilmi leeyahay waa inuu lguyuub yahay callaamu lghuyuubna waxay ka mid tahay asmaada ilaahay alasmaa alxusna ayay ka mid marka waxaa laga qaadanayaa sifat lcilmi rabbi in lagu sifeeyo waxaa laga qaadanaya sifat lqudra in ilaahay lagu sifeeyo cilmiga ilaahay iyo awoodda ilaahayna lama mid aha kuwa makhluuqaadka ifaadka ilaahay ifaadka makhluuquma shabahaan halkaasaa la marinaya ifaadko dhan allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayru lii fi diini wa macaashi wa caaqibati amrii allaahumma waxay la macnotay yaa allaahu allaahow ilaahay xaqa ahaayow alallah macnaheedu waxa weeye almacbuud alxaq alilahu alxaq waa ilaahay xaqa ahaa ama macbuudkii xaqa ahaa weeye markii xaq lagu caabudaayo mid kaleo xaq lagu caabuda aanu jirin marka yaadii xarfunidaaga ahayd miimka ayaa ciwad ka ah saas aawadeed lama kulmiyo iyo allaahumma lama yidhaahdo allahuma ila si shaada waxa u soo aroortay inay ashcaarta qaarkood ugu timaado washaddaya allahuma fii qariidi in kunta taclamu ana hada alamra khayru lii fii diini wa macaashi amri haddaad tahay mid og inuu arrinkani waa arrinkii xaajadiisa ahaa aakhirka xadiiska waxaa ku sugan wayusami xaajatahu dantiisu magacaabayaayo halka alamra wuxuu ku beddelayaa waxa uu doonayo hadday safar mucayana tahay hadday shaqo gaara tahay haddii gabadh gaara inuu guursado tahay haddii gabadhi marka waxa nin marka mucayana guurkiisa ay tahay marka ilaahay inay ka khayr weydiisanayso halkaasi ku bedelaysa isaguna halkaasi ku bedelaya afku ka sheegaya marka waxabay xaajada iyo danta bacdu ahlicilmi waxay kaloo yidhaahdeen hadduu niyada ku qabta lafteeda ila ilaahay wax walba waa og yahay waa kifaaya hadduu yidhahdo ana haada niyadana uu ku hayo waxay tahay waa kifaaya saasaa marka culamo badan ay yidhahdaan marka in kunta in kunta waa shardi allah wax walba waa og yahay maxaa shardiga loo geliyey weliba shardigani waa noocii loo isticmaali jiray waxyaalaha aan la hubin ee mashkuuku fiihiga ah baa inta loo isticmaalaa waa sida qaalibka ah jawaabtu waxay tahay cilmiga ilaahay in laga shakisan yahay ma ahee waa khayr inuu ku og yahay had adigu ka shakisan tahay ama shar ku og yahay marka waad og tahay siday kollayba tahaye haddaad khayr ku og tahay baa macnuu dhacaya ila qofkan isagu ma huba inuu khayr ku og yahay ama haddaad shar ku og tahay ta ka shakisan yahy waa maxay waa khayriyada ama sharka inuu shaygan ku og yahay baa qofkani ka shakisan yahay waanu ogayn saasaa inta loo geliyey haddaad ilaahu og tahay in arrinkani ii khayr badan yahay xagga diintayda xagga diinkayga yani tadayunkayga iyo umuuraha diintayda ku tacalluqa iyo noloshayda iyo cidhibdambeedka arrinkaygoo aakhiradayda ah intaba inuu ii khayr badan yahay haddaad ku og tahay faqdurhu lii ilaahu ii qadar raawigii waa shakiyo aw qaala caajili amrii wa aajilihi beddelka intaama intan buu yidhi mise intaasuu yidhi waana isla macnay caajili amrii waxay noqonaysaa xagga adduunyada iyo xagga diinkaba wa aajilihi waxay noqonaysaa xagga aakhiraday noqonaysa mid walba inay ii khayr badan tahay dadku ogtay culammada qaarkood waxay yidhahdeen labada mid buu odhanayaayo maadaama isku macno tahay mid buu ku kaaftoomaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen si markaa lafdigu nebigu yidhi aanu u seegin wuxuu samaynayaa inuu labadaba kulmiyo oo uu yidhahdo khayrun lii fii diini wa macaashi wa caaqibati amrii wa caajili amrii wa aajilihi oo awdu ka saaraya si lafdigii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam aanu siidin bacdi kale waxay yidhaahdeen ma kulminayee labada mid ahaan buu odhanaya way waa bimacnan bacdi kale waxay yidhahdeen maya laba goor buu istikaarada samaynayaayoo marna ta horu odhanayaa marna ta dambe si sidii nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam uu calaa kulli xaal ixtimaalaad baa iskaga jiraa yani waxa weeye riwaayaadka qaarkood oo kollay shaki ka maranna waa jiraan oo aan markaa labada isku darayn macna ahaanna waxa weye waa isla macnihi weeye macna ahaanna waa isku macni weeye faqdurhu lii ilaahayow ii qadar ishkaal baa imanayo ku saabsan qadarku waa saabiqo horu u dhacay ashyaada wixii la qadaraayo dee wakhti hore ilaahay qadare in allaha kataba maqaadiir khalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati bihamsiin alfa sana ilaahay wuxuu qoray maqaadirta khalaa'iqda inta aanu cirarkii dhulka abuurin ka hor konton kunoo sannadood awalu maa khalaqa allahu alqalm uma qaala lahu uktub qaala maa aktub qaala uktub maa huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama marka hore ashyaada ilahay u qadaray ducada marka ilaahay wax laga baryayana wax mustaqbalay ku saabsan tahayoo la leeyahay waxaana sii sidaa noo yeel shay maadiyoo tegey oo hore u dhacay ayaa inuu dhaco laga baryayaa dee noocaasi maxay noqonaysaa ishkaal bay leedahay ya waa meelo ay culammada qaarkood yidhaahdeen qolyaha marka qadarka diidayaa waa meel ay dhici karto inay xoogaa is yidhahdaan qabsadaba haddaba culamadu waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen faqdurhu lii waxaa laga tilmaamayaa maqduurkii aad ii qadartay yani waxa weye muuji oo ku muuji kaa khayrka waxaa kaloo laga cabiray in la yidhi waxa weeye faqdurhu lii waxaa markaa laga tilmaamayaa qadar baa la sheegay laakiin waxaa looga jeedaa ii fudaydi ilaahu ii sahlo ii fudaydiyo shay markaa waxa weye maqduur iahoo aan sameeyo kale iga yeel macnaha taysiirka in laga tilmaamayaana agsarka culammadu ay mareen oo macnuhu u dhacaayo ilaahu ii sahal oo ii fudaydi intaa laga tilmaamaya muraadka looga jeeda ay taa tahay waayo shaygu hadduu muqadar yahay ilaba ilaa waa dhacaya marka waxaa laga tilmaamayaa laasimkii muqadarka ka dhalanaayo yani marka ah in ilaahay u sahlo u fudaydiyo wayasirhu lii yani iina sahl haddii saa loo fasiro waxay noqonaysaa baabutawkiid oo kale noqonaysa laakiin culamada qaar waxay ka cabireen ilaahw ii muuji yani markaa muqadarkaad qadartay ii daahiriyo saa igu muuji waayahay kadibna ii barakee haddaad ku ogtahay tahay inuu markaa sharci yahay xagga diinkayga iyo markaa noloshayda iyo cidhib dambeedka arrinkayga oo aakhiradayda ayntaba shar haddaad ku og tahay ilaahu iga leexi oo shaygaa iga dabaal anigana naftayda xaggiisa ka leexi shaygii in lagaa leexiyaayo aanu shaygii ku imanin wax ku tari mayso haddii nafti doonayso shaygiioo xaggeeda uun ya ay ku maman tahay saas aawadeed waxaa ilaahay laga baryayaa in ilaahay niyaddiisana ka leexiyo isagana markaa ka dabaalo iina qadar khayrku meeshuu ku sugan yahay oo ii fudayti dabeedna igu raalligeli oo mid qadarkii ku raalli ah ilaahay u iga yeel marka ducadani waa duca markaysaga weyn oo cadiima weeye marka uu ruuxu la imanayana waa inuu marka waxa niyadda khaligareeyaa yani waxaweye sawaab iyo ajarna waa ku helayaa imaantinkuu la imanayo manaafic kalena waa ugu sugan yihiin waxayna culammadu yidhaahdeen maa nadima man istashaara almakhluuqiin wastakhaara alkhaaliqa watahabbata fi amri sida markaa sheekh ibnu taymiyaba ku odhanaayo kitaabkiisa alkalimu ayib ma tiraanyoodo oo ismaciil kaambiyo mid makhluuqaadkana la tashaday dadka ahlu ra'yiga ah ee makhluuqaadka ka mid ah. khaaliqana khayr weydiistooo sida khayrka badan inuu waafajiyo ilaahay ka baryey umuurihiisana deganaansho iyo markaa waxa tahabbut iyo hubsasho ula yimi oo aan degdegin saddexdaa arrin ruuxii la yimaadaa ismaciil kaambiyo ismaciil kaambiyo markuu sidaas sameeyo arrinki waa ku tallaabsanaya sida niyaddiisa ku soo horraan dhacday ayuu markaa ku tallaabsanay haddii aan waxba ku soo dhicin wuu sugayaa inta wax ku soo dhacaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahan wuu ku celinayaa ku celinta daliil qawiya ku soo arooray ma jiro xadiis daciifaa soo arooroo tilmaamaya toddoba goor inuu ku celinaayo laakiin xadiiskaasi ma asixno ma sugnaa xadiis sugan ma aha marka bacdu ahlicilmi waa yidhahdeen waa ku celinayaa bacdina waxay yidhahen waa sugayaa inta marka wax ku soo dhacayaan markaa ka ku soo horraan dhaca ayuu marka ku tallaabsanaya ayuu ku tallaabsanaya sidaas yadaa ayuu samaynaya xadiiska saddex iyo lixdan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam maa bayna beytii wa mimbarii rawdatu min riyaad aljanna gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga dhexdooda waxa ku sugan rawdatun beer min riyaadi aljanna beeraha jannada ka mid a wa mimbarii nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam mimbarkaygu calaa xawdii darkayga korkiisu ahaaday xadiiskan maa bayna beytii wa mimbarii rawdatu min riyaadi aljanna waa xadiis markaa bukhaari iyo muslimba isku waafaqeen lafdi kale waxaa loo soo wariyaa maa bayna qabrii wa mimbarii maa bayna qabrii wa mimbarii rawdatu min riyaadi aljanna qabrigayga iyo mimbarkayga waxa u dhaxeeya beer beeraha jannada ka mid a laakiin sida culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen lafdigaa qabrii ma sugna waa doonaan culammada qaarkood inay ka daliishadaan in nebigu calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa sii sheegay oo waxay yidhaahdeen riwaayadan baa caddaynaysa laakiin xafid ibnu xajar wuxuu odhanaya isagoo qurdubina ka soo naqlinaya xadiidku wuxuu ku saxan yahay maa bayna beyti wa mimbarii ee qabrii ma sugna qabri ma sugna sidaasana culamada muxaqiqiinta markaa muxadisiinta ahi ay markaa sheegeen ruwaadda badankooduna sidan bay usoo soo wariyeen markii dambe gurigiisii dee nebiga lagu aasay calayhi salaatu wasalaam oo gurigiisii markuu noqday qabrigiisiina bay ruwaadda qaarkood macnaha ku weriyeen ya ila gurigiisuu ka aasan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka min baabi riwaaya bilmacnaa ayay dabeed markaa noqotay qolkii caaisha nabiga lagu aasay calayhi salaau wasalaam waxaana markaa xadiis laga soo wariyey inuu yihi nebi kastaba halka naftu kaga baxdo baa lagu aasaa waxaanu ku nafbaxay fii beyti caaisha guriga caaisha ayuu ku nafbaxay bartii baana saxaabadu sidii ugu aasay gurigiisuna waa ka baxsanaa masjidka waayo dambe ayaa markaa madaxda qaarkood ay soo gudageliyeen gidaarkii markaa waxa masjidka ay xagga dusha ka mariyeen ee mid nabiga lagu aasay masjidka ma aha mid saxaabadu xagga ma markaa gurigiisa u waasiciyeen ma aha umaradii reer bani umaye qaarkood ayaa markii dambe sidaas markaa sameeyey iyadoo saxaabada badankoodi ay dhinteen gurigiisana waxa weeye marnaba masjidka kama mid noqon qalad baynay ahayd gidaarka korka laga mariyey sida saxaabadu markay waasicinayeen masjidka sida cuhmaan ibnu cafaan iyo waxay u waasiciyeen geesaha kale xagga markaa nebiga uu ku aasanya umay waasicin yacni saas wey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam gurigiisa iyo mimbarkiisa inay u dhaxayso beer beeraha jannada ka midi muraadka looga jeeda maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni mawdican inta la qaadaa jannada lagu darayaa markaa sidaasay ku noqonaysaa ma'aalka rawdatun min riyaadi iljanna may markii hore ayaa dhulkii jannada ay ka mid ahayd oo sida xajar aswadka jannada looga soo saaro kalaa looga soo saaray maye cibaadada meesha lagu cibaadaysto la laasimaa ayaa janno lagu geliya ixtimaalaad baa ku jira wejiga in la yidhaahdo waxa weeye mulaasamada meeshaa la laasimo cibaado markaa waxa weeye lagu cibaadaysto cibaado loo laasimaa jannada loogu gelayaa waa weji qawi ah wakada markaa waxa weeye jannadaa lagu darayaana iyaduna waxa weye waa qawi labaduna isdiidi maayaan waxay akhbari karaan labaduba markaa inay wada jiraan oo jannadana lagu daraayo cibaado in meeshaa loo laasimana in waxa weeye markaa janno lagu helayo marka mawdicaas waa mimbarka iyo guriga inta udhexaysa aad baa la isugu cidhiidhiyaa laakiin meesha mimbarku yaallo mimbarka hadda yaallaa kii waktigii nebiga ma aha calayhi salaatu wasalaam waayo kii wakhtigii nebigu waa gubtay waa mid kaleoo marka waxa weye ramzi unde ahoo markaysa markaa la sameeyey ee maaha kii marka wakhtigii nebiga la sameeyey nebigu isku taagi jiray laftiisii inuu yahay maaha xoogaha markii dadkii meesha isku canqabeen sijaayadaha khaaskee la dhigay waa la waasiciyo e, qaar mimbarka xagga dee e, kale laga mariyey xagga galbeed laga mariyey baa jira oo sidaa u xidhiidhsan haddaad tagto marka waxa weye halka mimber ku yaallo wixii xaggaa ka xiga oo qolka xaggiisa xiga uu nebigu ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam intaasun weeye markaysaga rawdadu intan kale markaa waxba kuma jirto intan kale kuma jirto oo ma soo geliso taana saas weeye nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam wa mimbarii calaa xawdii mimbarkaygu wuxuu saaran yahay darkaygii buu saaran yahay mimbarkan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaaheen waa mimbar aakhiro nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dhigayo oo darka nebigana saaran saa la yidhi waxaa kaloo la yidhi mimbarka adduunyada markuu joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka khudbadayn jiray kaasu wuxuu tilmaamayaa inuu xawdkii saaran yahay oo aakhiro xawdka loo saaray calaa kulli xaal taasna waxa weeye Eh, in darkii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo saarayo mimbar ama kan ha noqdo ama ku kaleba ha noqdee ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya nebiga in xawd u sugnaaday waa arrin ay waajib tahay in la ictiqaadiyo ina acطaynaaka alkawthar ya biyaha xawdku kawharku ka yimaadaa axaadiista qaarkoodna waxabay ku fasireen in kawharku xawd ka yahay saasay ku fasireen waxaa laga tilmaamaya biictibaari asli oo asalka biyihiisa kawsarka ka yimaadaan axaadiista xaggeeda axaadiis fara badan baa ku soo aroortay xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis mutawaatira wey waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in xawdkiisu ama darkiisu inuu markaa waasic yaho masaafo badan yahay yacni markaa masaafo bil la socdo inuu markaa waxaa leegyahay ballaadhkiisu inuu markaa weel leeyahay laga cabo weelkiisu inuu yahay sida markaa tirada markaa xidigahoo kale intay fara ka qabaan weelka lagaga cabaya wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam biyihiisu biyaha darkaasi caanaha waa ka cad yihiin malabkana waa ka macaan yihiin caanaha waa ka cad yihiin malabkana waa ka macaan yihiin ruuxa hal mar qurquro ka cabbaa weligii dib u haraadi maayo weligii dib u maayo ciddii shareecadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku camalfali jirta oo shareecadiisa ka cabtay markay adduunyada joogtay si macnawi ah ayaa si xisiyana darkiisa uga cabbi doonta jacalana allahu minhum xadiiska afar iyo lixdan can cuqbata bni alxaarisi radia allaahu canhu qaala sallaytu maca anabiy sala allahu aleyh wasalam cuqba wuxuu idhi waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam alcasra salaadda casar baan la tukaday falamaa sallama qaama sariican markuu waxa weye salaamadnaqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay xaaluu degdegaayo dakhala calaa bacdi nisaa'ih wuxuu galay dumarkiisii qaarkood buu u galo guriga ugu galay suma kharaja deedna waa soo baxay wa ra'aa wuxuu arkay maa fii wujuuhi alqawmi ragga wejiyadooda waxa ku sugan min tacajubihim layaabkooda xaalay ahaatay ay la yaaban yihiin lisurcatihi degdega uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu degdegay oo degdeg u baxay gurigiisana u galay fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam dakartu ana fi salaati tibran cindana dakartu waxaan xasuustay wa ana fi salaati walxaal ana anigu fi salaati salaadda aan ku suganay aniga oo salaadda ku sugan ayaan waxaan xasuustay waa min addukri oo xasuusadkii tibran cindana dahab yaroo jajaba oo agtayada ku sugnaaday waa dahab marka aan dhalaashanayn oo waxaweeye markaa la jajabiyey oo ma samaysna fakariitu an yumsiya aw yabiita cindana waxaan kahday buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ama karaahiyaystay an yumsiya inuu nagu habeensado aw yabiita ama inuu nagu baryo cindana agtayada inuu ku baryo yacni caawa u hoydo ayaan marka karaahiyeystay fa amartu biqismatihi waxaan amray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaybtiisa la qaybinayo xadiiska bukhaari ayaa la gaar noqday qaarkood waxaa ku soo arooray biqasmihi oo qaafka la kordhigo aan ta'da ku jirin waa qaybintiisa riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray biqismatihi xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida adduunyada uga zaahidayey sida uu deeqsiga u ahaa sida uu isaga ilaalinayey markaa waxa weeye waxyaalaha adduunyada ee ziyaadada ah agtiisa inay ku barido uu isaga ilaalinayay umuuraha qaarkood oo ashyaada ka mida waxaa laga qaadan karaa marka waxa weye la yidhaahdo mulkigiisay ahayd bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa xal loogu dhiibay sadaqa ahaan inuu qaybiyo laakiin riwaayada kama cadda riwaayada kama cadda haddii markaa waxa weeye laga soo qaado in loo dhiibay si uu markaa u sadaqadaysto muslimiinta ugu qaybiyana markaa lafteeda fawaa'id baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa xoolo la qaybinayo in la aqbalo inay markaa bannaan tahay haddii markaa waxaweye sidii uu ruuxu doonayo inuu u sameeyo waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha laga qaadanayo qaybta inuu degdeg u sameeyo oo markaa aanu dib dhigin iyadoo dadki u baahan yihiin inaanu dib dhigine deg deg u sameeyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya marleyba tii laga soo qaadaba inuu marka waxa weeye sadaqadii inuu cid u wakiilan karo cid aamina inuu u wakiilan karo ciddaa waxaasi ciddaa waxaasi ciddaa waxaasi waxaa kaloo laga qaadanaya salaada gudaheeda ruuxu inuu markaa u xasuusta khawaatiri ku soo dhacdaa salaaddii inayna fasahaadinayn waana sida bukhaari uu soo deliishaday oo xadiiska usoo qaatay waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam dakartu ana fi salaati tibran cindana salaaddiina waxbama noqon waxaa kaloo laga qaadanayaa caadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay khilaafsan tahay sidan markan uu sameeyeyoo markuu salaadda sidaa uga baxaba deg deg inaan u bixi jirin ee uu halkiisa ku wardin jiray waayo hadday caadadiisa ayna khilaafsanaan lahayn lama yaabeen laakiin waxay hariibsadeen la yaabeen waxay tahay markuu nebigu salaamadnaqsadayba calayhi salaatu wasalaam degdeg buu u baxayo dadkii marka waxa intuu ka tallaabsaday dabeedna markaa gurigiisa galan dee shaygu hadduu markaa sidii loo bartay waafaqsan yahayna waxa weeye lama yani waxaweye dadku badiba sida badan yani shay hariiba oo marka ay la yaabaan kuma tiriyaan xagga dadka markaynu ka hadlayo sida haalibka way jirtaa nooc kale oo dee cajabku wuxuu qaybsamaa laba qaybood nooc sababtiisu qarsoontay iyo nooc markaa waxa weeye nadaa'irtiisi iyo kuwuu la nooca ahaa khilaafay oo ka baxay waxaa kaloo laga qaadanayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam fiiro badnaa oo dadka wejigoodiibu wuxuu ka gartay inay la yaabeen waxaa kaloo laga qaadanayaa waxa qalbiga ku sugan wejiga inay ka muuqan karto ayaa markaa laga qaadanaya adigu fawaa'id badan baa xadiiska lagala baxaya waxyaalaha laga daliishanaya ka mid a ah. wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk